subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka barnaamijka falaqaynta wararka u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo khamiis ah taariikhdana ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha labaad labada kun saddex labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dagaal culus oo ka socda saaki duleedka magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan wasiir dowlihii wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada soomaaliya ayaa sheegay in xilkaasi iska casilay sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegeysan doontaan guddiga kumiilgaarka ah ee doorashooyinka kuraasta ka dhiman baarlamaanka soomaaliya ayaa shaaciyey xilliga la qabanayo kursiga hoob siddeetan iyo lix sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan jenaraal garabey ayaa macwiisleyda gobolka shabeellada dhexe ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan xubinta kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka aaminsanaa shalay bay naga dhexlay nabaddu shardi kuma xirno waa shay nawqaaliye shanta dhexsho shirkaan kunnahay, dagaan ka shirkaan kunnahay, dagaan ka shirkaan heestaasi waxay daahfur waheyd barnaamijka falqeynta wararka oo as waxluba ad ka dhageysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkii saddexaad waxaa ka socda dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan gaar ahaan kuwa militariga iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaaro isku jira dhimasho dhaawac oo labada dhinac soo gaaray haba ugu badnaadeen khasaaraha soo gaara dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaaladaasi duqeymo aan kala joogsi lahayn ayaa magaalada ku dhacaya waxaana la sheegayaa in saaka aroortii hore uu dagaal culus ka bilowday duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool goobjoogayaasha ayaa sheegay in ay maqlayaan dhawaqa hubka culus oo isweedeersanayaan dhinacyada halkaasi isku haya waawaan muddooyinkii dambe la waday ayaa fashilantay waxaana sii xoogaystay dagaalka halkaasi ka socda dadka deegaanka ayaa intooda badan barakacay waxa ayna sheegeen in halkaasi ay ka taagan tahay dhibaato aada u xoogan dagaalkan uu yahay mid qaraar dagaalka oo saaka iyo duleedka magaalada laasxaanood ka bilowday ayaa ciidamada somalilan waxaa la sheegay in ay doonayaan in guud ahaanba ay la wareegaan magaalada laascaanood inkastoo ay iska cabin xoogan kaga imaaneyso dhanka dadka deegaanka oo markaasi magaaladaasi ku sugan isimada ku dhaqan gobolka sool ayaa shalay hadalla jeediyey waxa ayna sheegeen in markaasi ciidamada somalilan ay weerar ku qaadeen dadka deegaanka dhanka kale xukuumadda somalilan ayaa iyadana dhowr mar sheegtay in deegaan in dadka deegaanka halkaasi jooga ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada somalilan ay ku leeyihiin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool si kastaba ha haatee dhinacyada halkaasi ayaa isku ayaa isku eedeynaya midba midka midba midka kale in dagaalkaasi uu isaga bilaabay hase yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegaya in khasaare ba-an uu ka dhashay dagaalka islamarkaana xaaladda ay tahay mid aada u adag xukuumadda madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhowr mar loogu baaqay in dagaalkaasi si deg dega ah loo joojiyo hase yeeshee xukuumadda ayaa sheegtay in magaaladaasi dadka jooga qaarkood ay yihiin kuwo markaasi ka tirsan argagixisada islamarkaana dhowr mar ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada milatariga somalilan ay ku leeyihiin magaalada laascaanood xaaladda magaalada ayaa ah saakii mid kacsan waxaana la maqlayaa jugta culus oo markaasi oo dagaalka ku saabsan isla markaana dhinacyada halkaasi ay isku hayaan iyadoona dagaalka soo sheegayo in uu ka dhashay khasaaro iskugu jiro dhimishyo dhaawac wixii warar kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan wasiir dowlihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa iska casilay xilkii wasiir dowlaha wasaaradaasi sababo ku aadan khilaaf ka dhex taagan isaga iyo wasiirka wasaaradaasi wasiir dowlaha qoraal soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku sheegay in wasaaradda lagu dulminayo muwaadiniinta soomaaliyeed taasna beddelkeeda uu ka doorbiday inuu xilka iskaga tago sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya wasiir dowlihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cali cumar cananuug ayaa sheegay in muddooyinkii dambe uu khilaaf kala dhexeeyey isaga iyo wasiirka kadibna markii ay isku qabsadeen sida la sheegay qandaraasyo la siinayo shirkado wasiir dowlaha ayaa sheegay in markaasi muwaadiniinta eh, muwaadiniinta soomaaliyeed ee wasaaraddaasi ka shaqeeya iyo sidoo kale eh, shirkada ay usoo dacwadeen dhowr mar islamarkaana arrintaasi uu wasiirka ka doorbiday inuu ku takrifalo awoodda dowladnimada weli wax war ah kama soo bixin xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku aadan iscasilaada wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada isla wararka magaalada muqdisho ayaan ku guda jirnaaye guddiga ku-meelgaarka ah ee qabashada doorashada kuraasta ka dhiman baarlamaanka soomaaliya ayaa shaaciyey xilliga la qabanayo kursiga hob siddeetan iyo lix kursiga hob siddeetan iyo lix oo doorashadiisa la filayo in ay ka dhacdo magaalada caasimadda ee muqdisho shan iyo labaatanka bishan maalinta sabtida ee soo socoto kursigan oo markii hore uu kusoo baxay agaasimihii hore ee hayadda nisa fahad yaasiin xaaji daahir loona diiday markii dambe ayaa doorashadiisa ayaa doorasha ayaa deegaan doorashadiisa waxay tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan guddiga ayaa go-aamiyey in doorashada kursigan lagu qabto magaalada caasimadda ee muqdisho islamarkaana ay dhacdo shan iyo labaatanka bishan guddiga ayaa sheegay sababta ay ugu qaban laayihiin magaalada beledweyne waxayna sheegeen in sababo la xiriira amniga ay markaasi u suurtogeli weysay in magaalada beledweyne ay ku qaban ay ku qabtaan doorashada kursigaasi waxay sheegeen in magaalada muqdisho ay ku qabanayaan doorashada kursigan oo ay shaaciyeen kursigan oo ay shaaciyeen guddiga kumeelgaarka meelgaarka ee doorashooyinka kuraasta ka dhiman baarlamaanka soomaaliya waxa uu ka mid ah kuraasta laga reebay doorashada madaxweynaha kadib markii murun xoogan uu ka dhashay qaabka uu fahad yaasiin ugu soo baxay sida ay sheegeen guddigii doorashooyinka xilligaasi weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka haddaan eegno gobolka shabeelada dhexena jarnaal garabey ayaa khudbad dheer u jeediyey ciidamada deegaanka kuwaasi oo muddooyinkii dambe dagaal adag kula jiray maleeshiyaadka kooxda al-shabaab jarnaal garabey ayaa sheegay ama ciidamada ugu baaqay in markaasi ay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana al-shabaab islamarkaana muddooyinkan dambe isla markaana uu dhowaan bilaabanayo jarnaalka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada deegaanka wax kasta oo ay markaasi u baahan ay la garab istaagayaan isla markaana ay doonayaan in dagaalkaasi ay ka qayb qaataan annagu waxaan nahay kalkaaliyayaasha taliyaha nahay iyo adinkaba idiin dhexeeyaa nahay waxaan nahay dad iska warqabay laakiin taliyaha maanta socdaalka uu soo maray ee uu shalay iyo daraad iyo xalay habi hore safarka ku ahaa qayb ka mid a ayaa tihiin taliya wuxuu ka yimiday daanta ugu shisheeya difaaca hirshabeelle oo iyo galguduud oo ka yimid daanta ugu xagaysa daanta ugu xagaysa ee wuxuu ka yimiday difaaca hirshabeelle ee galguduud iska saaran yihiin wuxuu la soo kulmay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo macaawiisleyda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka caawinaysa dalka iyo dadka wuxuu la soo kulma dad sidiinoo kalea asagu wuxuu u yimiday wax kale maa dowladdu u wakiilatay waxay tahay ilaalinta dalka iyo dadka iyo diinta dadka u dagaalamaya inuu dowladda u wakiil yahay isla markaasna dadka iyo deegaanka uu tago uu ka dhegaysto mas-uuliyiinta markaa meesha joogta iyo ciidanka meesha jooga danahooda gacanti gogeeda u subagtale cidna uma galladin dalka adinkaa iskale boorkiisana adinkaa baahidiisana adinkaa iskaleh dalkan waa dalkiinna hooyo cidna ugu galladi maysiin waa gurigiinni waa goofkiinni waa gasarkiinni dagaal baa wuxuu ka socdaa meesha la yidhaha xaradheere iska deegaanka ayaa ka dagaalama dagaal kaasina wuxuu ahaa jarnaal garabey oo la hadlayay ciidamada deegaanka islamarkaana ugu baaqayay inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaanay bulshadeenna kuwii muddo dheer bahdilaayo mar dhabaadda ka qaaday mar dhiigooda bannaystay xaqii baa boqnogooyo bistood weeye wallaahi xaq ninkii kaa qaba ka dooneen wasiirka amniga galmudug waxa uu yidhi shabaab waa duqayhaynaa waa weerarhaynaa waa cunaqabatayhaynaa waa go'doomihaynaa waxaana maqlaaya uu yidhi maalmahan siyaasiyiin dhehaysa maxaa loo cunaqabatayhaa degaanada shabaabku joogo iyagii ahay ka dhex warramaaho waa ognahow yidhi luuqadoora iyo cid kastoy soo dhex maraanna waa naqaanow yidhi kana yeeli maynaa cunahaan ku dheganaahaynaah waxa uu yidhi hadda aniga naftirkaygu waxaan la yaabanahay ma dad shabaab heesta horta wax cunaqabatayn la yidhaaho u dhinnaayeen war cabdullow ma aadan fahmine siyaasiyiintu shabaabkay u doodayaana lagu yidhi haye xaa kaloon ku idhi mugga islaanka dhon aragayan arabjiisan aagila gorde waleeri war kalamaanay adinkoon isdaalin dacwo ruuxa ka keena dagaalka al-shabaab dadku ay la galeen iyo isdifaaca naftooda warka ou daldalaaya iyo dooda ou ku hadlaayo sow shabaab kuma duubin inta horaa waxaa loo yidhi carab dalable waxaa laga gartaa dawyadabadood waar anugu waxaan maqli jiray xariigga laba diblaynayay soo hataa dabaarka lagu xidhxidhayaa loo dirtaa warbaaqle waxaa kaloo la yidhi maba doonayaaney inaynu dawladahaanno gaboosawanna waxaan maqli jiray ummad yahay bibbiradu dadka way uga dartaa wale way uga dartaa anin waliba dheegi jiray darandooriya darandooriya naasnaasi dabadeed war wuxu marka hore dandaan siyo dulan badnaa markii laysdaaqilana durbadeedii ogaa waaryaa waxba iswareerinine dawlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray warwaaqna waxaa la yidhi durdura geel baa ku jabay damaacina waa xun yahay dadkuna waa lama huraan dalkuna waa lama huraan war kalamaanay bahashu waa idinla fogaatay sharcigii nabad sugidda maanta aqalka sare waa ansixiyeen horena waad u ogeydeenoo golaha shacabku waa kii soo ansixiyey maanta wixii ka dambeeyana haddii madaxweynuhu saxiixo waa xeer lagu dhaqmayo hadowdiida ka warramhe waleella iska dhaafi maa may madawiinaha dastuurkii dhimaatirjee diidey waarkaas waa qabyo qoraalkii nidii weligiin kalemaanay warka waa dhex gashaane saddex ruucadaayoo ka mid ah aqalka sarena waa diideenaa la yidhi waar kuwaasi mareer laascaanood bay ahaayeen war kalemaanay weligiinba warka waa dhabjisaane saddexda ruucadaayoon idiin sheega waxay kale yihiin sanatar xaaji muuse suudi sanatar cabdi qaybdid iyo sanatar gaagaab gudoomiyihii kumeelgaarka ah aqalka sare war saddexdaas oday waxay sharciga ku arkeen ma sahlanee mar dhallinyaradiyaa ku fududaatay aryaadhaha maha odayaasha joogaahu ma yareen sharciga nabad sugidda muggi la ansixiya mahad salaad wuxuu yidhi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay lamada gole inay ansixiyeen xeerkii iyo sharcigii nabad sugidda war odagu ma facebookgiiba wax ku qoraa waar walloweynay ma waxaadna leedihiin nabad sugiddii maanta qabyo qoraal ka baxday aga warda qabyo ninkeeda dhammaystira maqal war waaqlow hanshe muwarsato aqalka sare usi madaxka ee waar hanugu degdeginana soo gaar horta warwarma arkaysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi aga war ma lascaanood ba lagu soo dhoweeyey warniyow suug reernaasanood wiila firinbidma ku dhamaane gudoomiyihii guurtidu ma la socday war dagaalku barangi oo ahay jamhuuriyadda somalilanna iyadaa danaheeda ka tasheeda miyuu yidhi aryaadhaha haddaan ma waxaadna leedihiin muuse biixi yaa iscasilay war dad waalan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee muuse biixi wuxuu yidhi shacabka somalilan kalama adkaado nabad iyo wadahadal buuna xalkoodu ku jiraa boosow haddii muuse taa aaminsan yahay yaa dagaalka wada warwad falantiina xisbiyada mucaaradkuna waxay dhaheen madaxweynuhu meel kasta isagaa qori dable ku dhejiyey xildhibaan barkhad batuunne wuxuu yidhi hargeyse wixii ka dhacay waa la ogaa bannaanbixii iyo intii ku dhimatay burco wixii ka dhacayna waa la ogaa ceeri gaabo iyo booramana tii ka dhacday waa ogeydeen hadda tuulaas caanood ka wadana waad aragtaan inta odaygu kursiga fadhiyana dabku wuu soconayaa buu yidhi wargaboosow miyaydnaan ogayn inay muqdisho ka dhacday laba sano ka hor yuhuud miyaatiin albaabka naga fura aryaadhaha muwaadan maqlina horta miidkii hoggaan qaabta halsanaaxow laahaybiya horta midkii hoggaan qabta halsanaaxow laahaybiya waar wallo weynay garee allay taqaannaae madaxdii somalilan soo martay midaan muddada loo kordhin ma jirin markaa halkaasanee muuse biixi maxaa diidiya in loogu daro warwar ma haysiini soomaalidu bilaashay siyaasiyiintu waxaa xagataaye waa isma dhaanti iyo dhasheed maji iyo madaxna waxay ku kala duwan yihin ma lahan xiljeclina waa lagu aafeeyey maantana muqdisho waxaa ka dhacday laba doorasho waxaana lagu doortay laba gudoomiye waxayna kala hogaaminayaan isboortiga soomaaliya xidhiirka kubadda cagta adduunka ayayna u kala ordayaan fiifa ayayna lacag ka wada rabaan laba doorashona lagama ogolo lagamana yaqaan warmaajoyla ka codeeyey war waraabowtaagu meel kasta waa joogaa aryaadhaha war ma haysiina xidhiirka kubada cagta beriga waxay gudoomiye u doorteen calishiine iyo wiish hadda ka hor abwaan cali sugulle wuxuu yidhi walaalayaalow idinkala garamaynaa guule guulaysta mugalamada guddoomiye saanu hee dhaqan maahina guulaysta aan leennahay warlamada guddoomiye koonaad la gadoomiye ma inku weelo waayeen war hadda waa layskala tegay la guddoomiyo wada guddoomiyay maraysaa war heedhaan sagaara lankoloybika jiifada jaray wal isla ariirsadaa leeyina war halla wada guddoomiye haddaad maqashaan halla gadiyay dhashaa war godadka waxa qotaa waa shabaab nimanyo waa falantihiin war godadka qarandiya qodeen iyagu way galaan war waxaan maqli jiray kashiinta kuumaha u war sow lama odhan god kashayaa iyo geed isku qarisaaba waa laysu soo galay gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataaba gardaroy gardaroy goodkaagii waa ka lagugu soo galay aryaadhaha samidaa cabdullana shabaabkii wuxuu yidhi gartaa waxay ku goy jireen ninkii geer xiirtaa waa ganax garta waxay ku goy jireen ninkii geer xiirtaa waa ganax wartaliyi maxawuusley ka tirsanoo raadiyo kulmii la hadli wuxuu yidhi shabaab waxay dhaawaceen u geysteen waa ka haarsanaynaa meydad badan ayaannu ku bedelaynaa dhaawac kastoo aan qabanana ma dhaafi doona waa dhammaystiraynaa war markii hore dhaawacooda ma daaway jireen war markii hore xitaa khawaarijkii la qabta lama dili jirin laakiin hadda ayaga wax un keenay war goormay xeer fiican lahaan jireen arya iyaga lalama mid ahaa jirinoo waa laga roonaa jiraa lagu yidhi war kalemaanay waxaa la yidhi cadli iyo sinaan baa nin ragga sooryadiisa ahe sulx iyo isfaham baad wanaag kaga samaysaaye anaa kaa sarreeyiye santaag wuu ku siriraa duqaydiyo carruurtiyo ninkii fariimahaasi xubintii kalmaan ee ka sii horreysay waxay gebagabo ahaayeen barnaamijka falqaynta wararka nabadgelyo